بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabanaynaa waxyaabaha soonka buriya faslun yabdulu waxa buraya asawmu soonkii ayaa buraya biriddatin gaalnimo ayuu ku burayaa la gaaloobo wa xaydin xaydkii iyo caadadii ayuu ku burayaa wa nifaasin nifaaskii ayuu ku buri oo wilaadatin ama dhalmadii wa junuunin waallidii ayuu ku buri walow laxdatan ilbidhiqsi iyo daqiiqadba ha ahaato wa biigmaa'in koomadii uu qofku koomo gelayay ama miyirdoorsoonkiibuu ku buri wa sukrin iyo iska waalin tacaddaa bihi uu ku tacadiyey uu ku xadgudbay in cama hadday labadu wada camimaan jamiica nahaari maalinta oo dhan sheekhu fasalkan wuxuu kaga hadlayaa waxyaabaha soonka buriya ama soonka jebiya ee haddaad la timaado una soon kuu jiraynin ama una kuu jiri doonin waxaa la yidhi sheekhu fasalkan gebi ahaanba inuu iskaga aamusay ahayd fasalkani siduu u dhan yahay inuu iska daayo ayay ahayd sababtuna waxa weeye xagga hore markaan soo maraynay shuruudaynu soo sheegnay shuruudu sixo iyo shuruudulwujuub wujuub la kala yidhaah qodobka koobaadu hadda sheegay waa maxay yabdulu sawmu maxaa ka dambeeya biriddatin shuruudu shuruudulwujuubkii miyaynaan soo marin inuu qofku muslim yahay islaamnimo islaamnimadaasi mayna kolkaa diidanayn riddadii iyo gaalnimadiiba way diidanayd shuruudaha halkan uu sheekhu waxyaabaha uu halkan inoogu soo sheegay shuruudihii horuu inoogu soo sheegay bay ka dhigan tahay kolka fasalkani waa fasal soo celini ay ku jirto ama shay laba laba magac leh ayuu markii horena magac siya inoo dhinac inooga taabtay haddana dhinacii kasii hor kasoo horjeedunbuu inoo taabanaya waxaynu leenahay in laga aamuso oo aynu sheekhu fasalkan iskaga tago ayay ahayd yabdulu wuu burayaa asawmu soonkii ayaa buraya biriddatin riddo iyo gaalow ayuu ku burayaa gaalowgaasi ama qowl ha ahaada mid ku xasilay oo qofku afka ayuu ka gaaloobay kelmaduu ku hadlay buu ku gaaloobay ama ha ahaate ficilkiisa mid ka xasilay oo wax gaalnimo ah ayuu sameeyey ama ha ahaate ictiqaad iyo caqiidada mid ka timid oo caqiidadiisii ayaa wax gaalnimo ah laga helay saddexdaasiba soonka way burinayaan hadduu yahay qawli iyo hadduu yahay ficli iyo hadduu yahay caqadi intaba way burinayaano soonkii waa ku buraya yabdulu wuu buri asawmu soonku biriddatin buu ku buri riddadu munaafi bay cibaadada oo dhan u tahay oo ixbaad bayba samaysaaba siduu ilaahay qur-aanka inoogu sheegay qofku hadduu ridoobo camalkiisii o dhan bay la dagaalamaysaa oo ixbaad baa ku imanayaba waa o waxaydin xaydkii ayuu ku burayaa soonku iyo wa nifaasin dhiigga dhalmada oo wilaadatin ama wilaadadii ilmo la dhalo walow ha qalalaadabe xinjir yarba ha ahaada haddii la doonayo saddexdaasi waxa weeye waa caadada iyo nifaaska iyo wilaadada saddexdaasina soonka way burinayaan haddaba caadada markaynu soo qaadano xadiidu caaisha ayaa la garanayaa ama xadiidkii rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu ku lahaa miyayna midkiin ahaynta aan soomin ana tukanin marka ay dee caadada leedahay xikmadaha ay caadadu soonka u burinaysana ilaahay baa garanaya lisharci cilalun laa yaclamuhu ila allah waxaa la ogyahay soonka dahaarada looma shardiyo miyaa lagu odhanayaa waad soomantee weysada ilaasho mar kasta weyse kolka marka la leeyahay caadada iyo dhiigu soonka way buriyaan dee sharcigaa inoo sheegay e sab xikmad ay u burinayaan ilaahay baa garanaye sidaa u qaado oo ogow in haddii gabadhu ay caado leedahay inayna soomi karaynin culimada qaar waxay isku dayeen inay yidhahdeen xikmaddaa waxbaa nooga baxay oonu ka ifinaynaa waxay yidhahdeen maadaama gabadha muslimadda a ah dhiigbax uu ku imanayo uu dhiiggeegii dee soo baxayo haddana haddii la yidhaahdo waad soomaysaa gabadha lafteedu khatar bay gelaysaa bay yidhaahdeen kolka ilaahay raxmadiisa iyo naxariistiisa weeyi xilliga ay gabadhu caadada ku jirto in la yidhaahdo waxna iska cun naftaadana dee la soco hawlaheega waa ilaahay naxariistiisa ayay ka mid tahay nifaaskana waa la mid oo waa looga qiyaasanayaa uun ereyga wilaadada iyo dhalmada ah dhalmada haddii ilmuhu ilmo engegan uu yahay majmuuca wuxuu qaatay ibnu xajar majmuuca wuxuu ku cadeeyey inayn inuuna waxba jebinaynin majmu ibnu xajar ma doonayo majmuuca kitaabkiisi majmuuca nawowigu waxa weeye waxa ku qoran inuuna waxba jebinaynin hadduu ilmuhu qallalan yahay laakiin sida culimmadu ay u badan yihiin ama madhabku uu qaatay ilmahaa yaree qallalan hadday gabadhu iyadoo sooman dhasho ama waslad yaroo hilibaba hadday dhasho soonkii ka kac weeyaan ibnuholkaa waxuu nawowigu ku macneeyey oo isagu wuxuu yihi gabadh ixtilaamtay un halaga soo qaado dee ilan ilmahani waxa u yahay wuxuu noqonaya waa meni guntantay sow ma aha waa meni qof noqotay sow ma aha dee qofku isagoo sooman gabadhu hadday riyooto oo biyo ay ka yimaadiin miyuu soonku ka burayey kama buraynin ti oo kalun ka soo qaad bu kolkaa imaa ayuu majmuuca ku leeyahay masalada laakiin madhabka waxay qabaan sidan kale ee sheekheenu hadda qorayo yabdulu wuu burayaa asawmu soonku biriddatin riddo iyo gaalow buu ku buri waa kow wa xaydin xaydkana wuu ku buri waa laba wa nifaasi nifaaska oo dhiigga dhalmada ana wuu ku buri waa saddex oo wilaadatin wilaadada lafteeda ayuu ku buri waa afar wa junuunin waalidiina wuu ku buri qofku hadduu waaliba ay ku timaad waalidaasi ama ha ahaato tu isagu uu dee shuqul ku leeyahay ama ha ahaato tu ilaahay uuni u keenay uu u qadaray ama ha ahaato tu wakhtigiisii oo dhan wada camimtay ama ha ahaato tu daqiiqad iyo ilbiriqsi uun ku timid eh qofka hadday waali ku timaado soonku u jiri maayo waaba marfuuculqalam dee qofku aduu waalan yahay marfuuculqalam ayuu noqonayaa ka majnuunkiihi halkaa majnuunki majnuunkiina waynu kaga baxnay walow laxdatan buu sheekhu raaciyey ilbidhiqsiba ha ahaato wa biiqmaa'in miyir doorsoonka ayuu soonkii ku burayaa qofku hadduu miyir doorsoomo soonku wuu ka buri miyir doorsoonku wuxuu leeyahay inuu maalinta wada camimo iyo inuu maalinta qeyb kamida uun qaato labadaas u qaybsamaa labadaa mid kastiba wuxuu u qaybsamayaa inuu qofku tacaddi iyo xadgudub ku sameeyey iyo inuuna qofku tacaddi iyo xadgudub kula iman laba laba ku dhufo waa imisa afar suuro ayaa iqmaha iyo miyir doorsoonka ka soo baxaya wa sukrin iska waalinta qofka oo kiniino iyo daroogo isticmaala isagana daroogada hadduu isticmaalo uu habeenkii isticmaalo oo daroogadii maalintii ay ku soo baxdo soon u jiri maayo kolka iyaduna afar bay u qeybsami daroogadaasi inuu qofku sukriga uu tacadi ku sameeyey ogaan ayuu u cunay kiniino iyo waxyaabo noocana isbiirtuu cabay wuuna ogaa iyo maye e waxaa laga yaabaa inuu kiniin cunay laakiin kiniin uu cuni jiray oo xanuun looga qoray oo caadiya ayuu moodayo oo way iskaga darsameen tacadiba kuma le inuu tacadi ku leeyahay iyo inuuna kulahayn inuu maalinta oo dhan qofku kolkaas sukradaa iyo sikradaa uu ku jiro iyo maalinta qayb ka mida inuu ku jiro afar baa iyaduna ay u uqaybsamaysaa waa sideed qaybood haddaba sideeddaa qaybood ee labadaa mas'ale ay noqdeen iqmaha iyo sukriga oo sideed qaybood ah haddii uu tacaddi ku sameeyo maalinta oo dhanna uu camimo labadaa shardi haddii la wada helo soonka way burinayaan sukri sikhradii isaga ayaa tacaddi ku sameeyey oo iswaalay maalintoo dhanna sikhradiibuu ku jiray maalinnimo ayuu cunay lama leh oo cuniddana ka jebin lahaydba waxa weye habeenkii buu cunay kolkaa habeenkii isagoo cunay bay sikhradii maalintii ku soo baxday haddaba kol hadduu isagu tacaddi ula yimid maalintoo dhanna ay camimtay oo labadaa shardi la helay soonkii wuu burayaa haddii iqmaha isagu uu isku sababay maalinta oo dhanna uu camimay soonkii wuu burayaa sideeddii suuro labadaa suuro ayuu soonku burayaa maxaa soo hadhay sideeddii lix suuro ayaa soo hadhay lixda kale soonku ma burayo lixda suuro waxa weeyi hadduu qofku sikra eh, daroogo isticmaalo habeenkii oo ayna uu kolkaa ogaana u isticmaalo oo maalintii ayna camimin iyo maye haddii daroogo uu isticmaalo una ogaanu isticmaalin oo maalintii ay camimto iyo maye hadduu daroogo isticmaalo uu ogaanu isticmaalo maalintii ayna camimin saddexdaasi agga waa sukriga weyi iyo daroogada saddexdooda oo xagga ikmihi iyo koomaduna waa lamid qofku koomu ku jiraa isagaa isgeliyey oo waxyaaba uu sameeyey buu ku galay koomadan waa ogaan iyadoo ogaan uu u sameeyey ayayna maalintii camimin maalintiibuu wax ka a ayuu caadi soo noqday iyo maye qofku daro isagaa koomada isgeliyey ee isagu isma gelin koomada e eh, si alla ayuu koomada u galay maalintiina ma camimin iyo si alla ayuu koomada u galay oo tacadi ma samaynin maalintana way camimtay saddexdaasina waa agga koomada saddexdaasina waa agga daroogada lixdaa jeer waxba ma burayaan adigu almuhim daroogada iyo koomaduba waxay burinayaan ko marka adiga ficilkaaga tacadigaa ah, aad kula timaadid adaa tacadi la yimid waa ko maalintana way camimeen waa laba sheekha remli la yidhah baa sidaa qaatay sheekha remli la yidhaah ayaa yidhi sidaa ayaa yidhi saasaan qabaa ibnu xajarku kitaabkiisan irshaadka a markuu sharxayey sidaasi aan ahayn buu qaatay fadxuljawaadka oo kale wuxuu ku qabaa sikradda iyo ikmuhuba hadday maalinta camimaan walow tacadiba yuuna kula imanine soonka way burinayaan labadaa mas'ale xaggan igu soo dare buu yidhi halkay laba ka ahaayeen afar iga dhigo afar iyo afar ha noqdaan buu yihi kitaabka kale cubaabka markuu ibnu xajarku uu marayey wuxuu yihi labadoodaasi waxba yeeli maayaan kitaabkiisa kale ee markuu marayey maxaanku idhaahdaa tuxfaha ana hadalkiisu wuu noqnoqday cubaabka wuxuu ku caddeeyey hadduu tacadi la yimaado laxdaba ha haye ama iqmahu ha hayo ama eh, ha hayo eh, sikhradu ha hayse hadduu tacadi meesha soo galo wuu burinayaabuu qabaa saasuu ku caddeeyey ibnu xajarku irshaadka markuu sharxayeyna wuxuu ku caddeeyey hadduu tacadi meesha soo galo oo cumuum uuna ahayn waxba yeeli maayo maalinta ayna camimin waxba yeeli maayo tuxfihiisana tanaaqud baa ku jira oo wuu noqnoqday dhowr meelood buu kusoo taabtoo meelna wuu burinayaabuu yihi meelna ma burinayo buu yihi waa agga taadiga agga cumuumka maa waa agga taadiga yabdulu wuu burayaa asawmu soonkii biridatin gaalnimo ayuu ku buri wa xaydin xayd iyo caado ayuu ku buri wa nifaasin nifaas ayuu ku buri o wilaadatin dhalmo ayuu ku buri wa junuunin waali ayuu ku buri walow laxdatan daqiiqadba ha ahaatee wa biiqmaain miyir doorsoon buu ku buri wa sukrin sikhrad buu ku buri tacadaa bihi uu ku xadgudbay uu isagu isgeliyey incamaa hadday camimaan jamiica nahaari maalinta oo dhan sheekhu wuxuu ka aamusay hurdadii hurdadii haddii maalintao dhan aad hurudid waxba soonku kaa buri maaya siduu madhabku qabo waayo qofka naaimka iyo ahliya lilkhiaab waxaa la yidhahdaa junuunkuna maskaxda wuu zuuliyaa iqmaha iyo waxyaabahan kale iyo sikradiyana maskaxda wax weyn bay saaraan oo biyo oo kale mool baa lagu gelinaya waa lagu muquuraya muquur baad ku jirtaa hurdaduna mar khafiifa ayay maskaxda saaraysaayoo kale waa inta lagu taabanayubaad kasoo kacaysaa isla markaaba waa toosaysaa kolkaa hurdadu mushkilad male dee xagga salaadaha aad ka tegaysaa hadday kaskaa tahayna waa dembi dee adag weeye haddayna kaskaa ahaynna haddii aad suxuurtuun seexato oo maqribkun laguu toosiye aftirka ad iskana caafimaad qabtay hurdo caafimaadana iskaga jirtay waxay ku leeyihiin soonku wuu kuu jiraa salaadihiina dib ka qalee ilan aqimi salaata lidikri buu ilaahay yidhi aqimi salaata lidikri hadday hurdo kugu dhaafto oodan adigu shuqul ku lahayn wax mushkilada male bay qabaan madhab wuxuu sheekhu ka aamusay waxyaabaha kale soonka buriya oo muftirkii ah, muftiraadii muftirka waxyaabihii soonka burinayey afar qodob baynu ku soo dhiganay wuxuu uga aamusay arkaanta markaan maraynay buu inoo soo sheegay arkaanta muxuu inoogu saddex qodob baa arkaan laisku yidhaahdaa buu yidhi watarku muftirin baa kamid ahayd watarku muftirin muftirku wuxuu ahaa wax jawfkaaga gaadha oo meel banaankaa gala waa kow iyo qofkoo xaaskiisa la kulma waa laba iyo qofkoo biyo iska keena waa saddex iyo qofkoo iska matajiya waa afar muftiraadkaasina soonka way buriyaan maadaamo arkaanta uu ku soo sheegay oo watarku muftirin uu ina soo yidhi halkan in lasoo laba celiyo ma aha ma soo laba celinayo halkeenan faslun alifdaaru ifdaarka iyo afurku fii ramadaana ramadaanta dhexdeeda arbacatu anwaacin afar nooc ayuu noqonayaa ifdaarku marka ramadaanta la joogo afar nooc ayuu ifdaarku yahay alifطaar fii ramadaan arbacatu anwaac waajibun mid waajib ah ramadaan adigoo jooga ama ramadaan aan joogine ramadaan lagugu leeyahay u fiirsa hadda ramadaan fii ramadaane marka lagu leeyahy waa ramadaantii baad joogtaa waa bishii barakaysnayd ee ramadaan ama bisha ramadaan baa maalme lagugu leeyahay o ramadaantii way baxdaye dee laakiin maalmihii baa kula socda maalmihii ramadaanta lagugu lahaa ayaa kula socda afurka afar baa loo qaybin afur la odhanayo waajib buu kugu yahay waa ko iyo afur la odhanayo jaais buu kuu yahay waa laba iyo afur la odhanayo xaaraan buu kaa yahay waa saddex iyo afur la odhanayo xukun ba maaha xukunba male haddii lagu yidhaha masalan rida yari inay caleen iyo caws cunto ramadaanta sharcigu muxuu ka qabaa ma waajibba ma sunna ma xaaraanba hadda inaad hadu siisa ma aha rida yar inay wax cunto maxaad odhan majaais baad odhan war jawaasku waa xukun weeyaan mukalafka saaraniyo iska ilaali waajib iyo jaais iyo midtoona baddaa hagelin adigu laa walaa unbaad odhan laa walaa qofku hadduu waalan yahay waa maxay qofka waalani qof waalani waa maxay marfuuculqalam saw ma aha kol hadduu marfuuculqalam yahay xukunkiisa maxaa nin waalan oo wax cunaya maxaad odhan ramadaanta majaais baad odhan mawaajib baad odhan de waa ri yaroo waxba daacunaysoo muxuu kaga duwan yahay waa bashar uun hadda e ma mukalaf baa maskaxdii miyay ku jirtaa iyo caqligii toona waxba kuma jiraan alifdaaru iftaarka iyo afurka fii ramadaana ramadaan dhexdeed la afuraa arbacatu anwaacin afar nooc weeyi afar nooc wey ramadaanta dhexdeeda in wax la cunaa waajibun midi waa waajib kamaa fi lxaa'idi kamaa fii iftaari alxaa'idi gabadha caadada leh afurkeega oo kaleba weeyi iyo wa nufasaa'ita dhiigga dhalmada a leh gabadhu haddii ay caado leedahay oo dhiigga caadada ah ay ku jirto inay afurto ayaa laga rabaa waajibna weeyi waa waajib waajibun weeyi waxaynu leenahay fa yaxrumu fiihi waxa xaaraan ka ah alimsaaq biniyati som waa waajibtaasi macnaheegu waxa weeye inay tidhaa waan af haysanayaa si aan u soomanaado xaaraan weeyi ilaahay wuu u qabanayaa laakiin iyadoo caadadii leh ama dhiiggii dhalmada leh hadday wax cuntoba weydo oo cunto iyo cabidba ay weydo wax mushkilada ma lehee way iska adkaysani ha iska adkaysataa la odhanayaa markaa haddii maalan gabadhu ay tidhaa iyadoo dhiiggii caadada ah ku jirta ama kii dhalmada inay afurtaa waa waajib baynu nidhiye waaban dheregsanahayba bay tidhi waxbaba uma baahni ama way xanuunsanaysaayo way dibirsan tahayba ma qasab wax ku cun baa la odhan cunto yar samayso oo qasab ku cun waa maya waxaa la diidan yahay iftaarka waajibka ihi waa niyatulimsaag inay la timaado inay tidhaahdo si qofka sooman baan u soomanaanaya oo cuntada iska ilaaliso laakiin hadday cuntada u baahatana way cuni haddayna u baahaninna dee way iska dayni waa qof inagoo kale weeye imika miyaa lagu odhanaya daqiiqadan maxaad wax u cuni weyday laguma odhanayo alifdaaru afurka fii ramadaana ramadaanta la afuraa arbacatu anwaacin waa afar nooc waajibun mid waajiba kamaa fil xaa'idi gabadha caadada leh oo kale keega oo kaleba weeye iyo wa nufasaa'i gabadha dhiigga nifaaska leh wa iyo mid jaa'iz ah kamaa fi lmusaafiri musaafirka iyo walmariidi ka mariidka oo kale aba weeyi haduu qofku musaafir yahay inuu afuro ilaahay baa ruqsad uga dhigay haddii uu mariid yahayna inuu afuro ilaahay baa ruksadaa siiyey oo suuratulbaqara boqol iyo shan iyo siddeetan aayadda ah ayaynu ku soo marnay faman kaana minku waman kaana mi waman kaana mariidan ow calaa safarin fa min ayaamin ukhraa wman kaana mariida aw calىa safari faciddat min ayaami ukra hadduu qofku yahay mariid mid xanuunsanaya oo mariid ah ama uu yahay mid calaa safar ah oo musaafir ah facalayhi ifdaar oo faafdara baan doonaya faafdara uu iska afuro facalayhi ciddatu min ayaami ukar maalmo kale ayaa laga rabaa inuu soo soomo labadaa qof ilaahay baa u baneeyey oo way iska cunayaan culimaduna halkaa axkaam bay geliyeenoo mariidka saddex bay u qeybiyeen waxaa la yidhaha qofku hadduu xanuunsanayo hadduu ismoodsiiyo haduu afuri waayo inuu xanuun ku dhacayo waxyaabaha mubiixu tayamumka loo yaqaana ah mubiixu tayamum mubiixu tayamum waxaa jira gebagebaysiga waxyaabo qofka u baneeyo jaa-is uga dhiga ayaa jira haddaba haddii mubiixu tayamum waxyaabaha mubiixu tayamumka loo yaqaan mubiixu tayamumkaa hadduu ka baqo ama uu tuhmo tawahum buu sameeyey walow daciifba ha ahaadee eh. hadduu is yidhaha waxaa loo karaahiyeystay inuu afuro waxaa loo karaahiyeystay baan doonayaa inuu soomo afurkuna wuu iskaga banaan yahay markaa jaais buu u yahay mubiixu tayamumku waxaa weeye lixaadkiisa iyo xubnihiisa mid kamida ayuu inuu dhibaata soo gaadha ka baqay wax la hubana ma aha raajixna ma aha isagunbaa ismoodsiiyey mubiixu tayamum haddaad cuni weydo khatar baad gelaysaa unbu is yidhi calaamad baa kaa muuqani ama xubnaha ku qalali xubin baa ku qalali ama waaa ku xanuunkaasaa kugu dhici mubiixu tayamum bes ha iska afur jaais buu yahay inuu afuraa soonka inuu sii wataana waa loo karaahiyeystay qofka musaaf qofka xanuunsanaya ee mariidka ah haddii ay khaalib noqoto male khaaliba haddii uu maleeyo soonkan inuu sii wataana halaag hadduu gaadhsiinayo ama xubin idiloo meesha ka baxaba hadduu gaadhsiinayo indhabeelayo waxba una arkaynin inuu sooma xaaraan bay ka tahay inuu afuraana waajib bay ku tahay il naf baa la badbaadinayaaye naf baa la badbaadinayaa haddii khatar noocaasa uu malaysto waxa weye qofkani kelyaha xanuuna haddii laba saacadoodoo isku xiga uu bilaabiyo noqdo khatar buuba gelayaaba war waajib buu kugu yahay inaad afurtaa afur oo iska afur markaa inuu sii soomanaadana haddii dhibkaasi xaqiiqe uu noqonayo halaa gaadhsiinayo xaaraan buu ka yahay qofkan mariidkiihi hadduu dhafoor xanuun ka anun ka cabanayo dhafoorkaa xanuunaya ama ilig baaba xanuunaya ama dheg baaba xanuunaysa waa xanuun yaroo iska fudud oo u adkaysan karo inuu afuraa uma banaana ilaa inuu ka baqo hadduu soomanaado inuu xanuunku ku siyaadayo mooyaane afuri maayee wuu adkaysan adkayso ayaa la odhan xanuun kan yarina waa xanuun yaroo basiidahe eh. iska adkayso iska sabir baa la odhanaya waa haddii kolkaa xanuunku uuna xanuun weyn ahayn ilig yaroo xanuunaya iyo dheg xanuunaysa iyo farax xanuunaysa iyo waxyaabo yaryaroo noocaasoo kale ah wax mushkilada male culimmadu waxay isweydiiyaan haddaba qofku hadduu musaafir yahay isaga maxaa laga yeelayaa kaasi mariidkiibuu ahaa hadduu qofku musaafir yahay safarkii aan soo marnayna uu ku sifaysan yahay musaafirkaasi wuu iska afurayaa hadduuna soonku dhibayninna wuu soomayaa hadday u siman yihiinna siduu doonuu yeelayaa xataa hadduuna dhibaynin wuu afuri karaa wax mushkilada oo musaafirkaasi uu ku keenayo soonku haba yaraate ee ma jirto iska soon baa la odhanaya kol hadduuna soonku mushkilad kugu keenaynin dadka shaqooyinka culculus ka shaqeeya gacanta xamaaliinta oo kale diintu maxay u haysaa qofkani waa xamaalo kuulinimu ku shaqeeyaayo ma dhabarkaa laga raraa intaasoo sibidh ah ayuu xamaalaa waxaa la odhanayaa shaqadaada kol hadday ramadaan timid habeen u bedelo nooca habeenkii shaqeeyo noqo habeenkiibu waa la odhanaya shaqe shaqo adag saw ma aha habeenkii iska shaqayso warshaduuba ka shaqeeyaaba waa nin dabaakha oo hudheelada ayuu madbakha ugu jiraayo daqiiqad qura biyihii u cabay oo dhani kaga soo baxayaan gebigiisuba isagoo gubanaya ayaad arkaysaa waa dabaakh la odhan maayo ninkan dabaakhe hudheelka cuntada u karinaya gelinka dambe markay cadeedu gaabato unkaale karinta bilow e caawo dhan baa la rabaa cuntadii la cuni lahaa in lasii diyaariyo meel hadaad adigu wejiga sidaa u geliso adda oodan xamilaynin buu ku jiraa shaqadii baa halkaa ka gashay haddii habeen uu u bedelan karo shaqadaas gebigeegaba habeen buu ka dhiganayaa hadduuna habeen u bedelan karayninna wuxuu odhanayaa shaqadii bishaa aan shaqayn jiray ma qadiman karaa ama dib ma laygu dhigi karaa waa laga diiday beelkii aan anagu kaga xidhmay kaalay ramadaanta soo shaqo gal baa la yidhi oo shaqadii noocaa ahayd kaalay wado culimmadu waxay yidhaahdeen haddii lix shardi la helo oo qofkaasi lixdaa shardi laga helo waxaa dhici karta inuu iska afuro intuu iska afuro uu dib ka qalleeyo ha la yaabine inageennan soonna hargeyso oo dhan baa iska afuri karta waa goorma laakiin haddii ay khatar gasho dadka sooma qof soomali hadduu khatar galo ka waran isagoo soomaloo gurigiisii jooga hadduu khatar galo gaajo halisi hadday qabato ka waran qofka ama oon halisi hadduu qabto ka waran oo khatar uu la gelayo diintu maxay ka qabtaa ma waa ramadaane hay unbaa loo ugu hay unbaa loo odhan mise waad iska cuni eg haddaad wax kaste oo khatara haddaad aragta diinteennu waa diin naxariis weeye iyo yusri uu ka muuqdo weeye ilaahay cusri iyo culays inama saarin waxaynu karayno abu ilaahay ina saaray adigoo sidan iska caafimaad qaboo gurigaaga jooga gaajo baan baan baan baan oo halis ah hadday ku qabato war dee nafta badbaadi hadili nafta badbaadi haddaba kan dabaakha ah iyo kan xamaalka ah ilaahay baa og oo dee arkaya lan ilahay ma khaaimi karaane iyagoo iska ladan hadday yidhahdin inta yaro gaajoodaanun ila qof kastaba gaajadu waa tii doonayeyba hadday yidhahdeen inuun khatar baanu gallay xaggaa iyo guryaha hadday u yaacaan waa halis lagama dhegaysanaya iyaga aliftaaru afurka fii ramadaana ramadaanta dhexdeeda arbacatu anwaacin afar nooc weeyi waajibun waa mid waajib ah kamaa fil xaa'idi gabadha xaa'idada ee dhiigga caadada ale oo kaleba weeyi xaaid xaa'idka maxaan ta ugu dari waayey af carabiga kamaa fil xaaidati maxaan u odhan waayey xaaidati waa dumarku khaas ku yahay waxaa jira haddii ereyga la wada leeyahay raggi iyo dumarku ta'daa lagu kala gartaayo dumarkaa ta'ad lagu daraa laakiin ereyga dumarkuni leeyihiin bilaata baa looga dhigaa xaaidatun haddaad tira ta ku darto waxay ka dhigan ragguna way xaydaan kolka xaydka waa la wada leeyahay inoo kala saara weeye haddii dumarkuni leeyihiin dee bilaata ka dhig ilan cid ay kale ku khaldamayaan meesha ma jiraanbe kamaa fi lxaaidi xaaidada oo kale weeye wanufasaai iyo inanta nifaaska leh wa jaa midina waa jaa oo wuu banaan yahay kamaa fi lmusaafiri musaafirka iyo walmariidi mariidka oo kaleba weeyi walaa walaa midna waa laa walaa laa ma aha waajib walaa mana aha jaaiz waajibna maaha jaaizna maaha kamaa fi lmajnuuni sida ka majnuunka ee waalan oo kale afurkiisa oo kaleba weeyi kamaa fi lmajnuun qofku hadduu waalan yahay ereygan majnuun saw ismi mafcuul ma aha waalay odhan maayo ismi faacil baan ku macnaynayaa kamaa fi lmajnuuni ka waalan oo kaleba weeyaanun baan odhanaya qofka waalan haddaba qofku hadduu waalan yahay inuu afurka uu afurayaa mana aha waajib mana aha jaais axkaamtiiba saari mayno ilayn maba ahaa dadkii mukalafka ahaa ee lahaaba ma aha wa muxaramun iyo afur xaaraan ah inuu qofku afuro oo welibana xaaraan ah ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala kaasi ramadaanba kuma jire e eh, maalmo ramadaan baa la socda kaman akhara waa ka dib u dhiga qadaaa ramadaan ramadaan qallaheegiibuu dib u dhigay maca tamakunihi kiiyuu u suuroobayo inaad qallaysaa waa kuu suurtagal oo waad qallayn karaysaa ramadaan eh, wa kuu suurtagal bay ahayd inaad qallaysaa laakiin dib buu u dhigay xataa daaqa ilaayuu cidhiidhi noqdo alwaqtu waqtigu canhu qallihii ilaayuu cidhiidhi ka noqdo lix dharaarood ood musaafir ahayd ayaad iska afurtay ramadaantii ama waad xanuunsanaysay lix dharaarood lixdii dharaarood ramadaantiibaa baxday markay ramadaantu baxdo lagu odhan maayo qasab ku soon hadda shawaal soon qasab lagu odhan maayo shawaal oo ramadaanta tii ka dambaysaya dilqacdo soon lagu odhan maayo qasab dilxijo soon lagu odhan maayo muxaram soom lagu odhan maayo safar soon lagu odhan maayo rabiicuwal soon qasaba lagu odhan maayo rabiicuhaani qasab ku soon lagu odhan maayo jamaaduulo soon lagu odhan maayo qaaba jamaaduhaani qasab ku soon lagu odhan maayo rajab qasab ku soon lagu odhan maayo shacbaan baad soo gaadhay shacbaan ramadaantii dambe maxaa kaa xiga shacbaan markaad soo gaadho bilowga shacbaan qasab ku soon lagu odhan maayo ilaa wuxuu warkaagu qasab noqonaya oo inaad afurtaa xaaraan ay kaa noqon bisha ramadaan marka uu ka dhiman yahay lix dharaarood soonka lagula ahaa imisu ahaa lix buu ahaa bisha shacbaan maalinta lix la ay ka dhiman tahay ayaa lagu odhanayaa hooy soon haddii kale waa dambaabaysaa lix la yowmu shakiga iska tuur shacbaan maalinta lix ay ka dhiman tahay ramadaan lix lahuba hubaa markay ka dhiman tahay ayaa haddaad tidhaa waan afuraya waa xaaraan lagu odhanaya afurkaasi waa xaaraan waayo ramadaanta ramadaanta in la gaadhsiiye ma aha halkaa ayuu iyadana sheekhu inoo mariyey alifdaaru eh, afurka fii ramadaana ramadaanta dhexdeeda la afuraa arbacatu anwaacin waa afar nooc waajibun mid waajiba kamaa fil xaa'idi gabadha xaa'idada ah oo kale afurkeega weeyi wa nufasaa'i iyo gabadha nifaas kale oo kale afurkeega weeyi iyo wa jaa'izun mid jaa'iza oo iska bannaan kamaa filmusaafiri musaafirka oo kaleba weeyi walmariidi iyo mariidka oo kale iyo walaa walaa midan waajibna ahayn jaaizna ahayn kamaa fi lmajnuuni kawaalan oo kaleba afurkiisa weeye wa muxaramun iyo mid xaaraan laga dhigay kaman akhara dib u dhiga qadaaa ramadaan ramadaanta qalaheegiibuu dib u dhigay maca tamakunihi kioo makansan karaya waa shardi maca tamakunihi haddaad min ramadaan ilaa ramadaan aad xanuunsanaysay oo maalin qudhood soomi kartaaba ayna jirin isaga ma maca tamakunihidii baa meesha ka baqan xataa daaqa ilaayuu cidhiidhi noqdo alwaqtu waqtigu canhu isaga u ka cidhiidhiyo cidhiidhi ka noqdo cidhiidhi ilaayu waktigu ka noqdo intii ku filayduni ay kuu soo hadho idhihaa weeyi wa aqsaamu lifdaari afurka qaybihiisu arbacatun aydan afurku waa afar qaybood waxa macnaheegu uu yahay haddaad afurto maxaa afurkaagaa ka dhalanaya ama ka laasimaya oo waajib kugu ah maxaa afurkaagaa waajib kugu ah oo ka dhalanaya waad afurtay maalan maxaa lagaa rabaayo sharcigu uu kaa rabaa wa aqsaamu lifطaari arbacatun afar qodob ayaa loo kala qaaday haddaad afurto dad waxaa jira qalle ay soo qalleeyaanna waajib uu ku noqon fidyo ay bixiyaanna waajib ay ku noqon laba laba arrimood baa laga rabaa waa bishana inay qalleeyaan ama maalmihii ka tegay inay qalleeyaan fidyana inay bixiyaan fidya fidyadaasi maalin kaste mud baa la bixinaya intaa in la eg dhuub labadaada gacmood in la baa la bixinayaa labadaada gacmood qof dhexdhexaad ah oo gacmihiisu ay dhexdhexaad yihiin inta intaa u qaadaysa ayaa mud loo yaqaanaa haddii si kale loo dhigana laba kiilo iyo badh afar loo qaybiyey ayaad maalin kasta bixinaysaa ama afartii maalmoodba laba kiilo iyo badh baad bixini afartii maalmoodba laba kiilo iyo badh isku bixi waa soona qalle afartii dharaaroodna laba kiilo iyo badh bixi maalintii maxaa ku soo hagaagaya markaa laba kiilo iyo badh loo qaybiyey afar imisay noqonaysaa labada kiilo sow ma ahayn sow laba kun ma aha laba kun iyo shan boqol ayaad u qaybinaysaa maxay afar baad u qaybin waxa weye lix boqol iyo shan iyo labaatan giraam baa maalin kasta aad bixinaysaa hadda kiilo nuskii maaha nus kiilo wuu ka yar yahay maalintu nuski eh, in yar buu ka badan yahaan doonaya nuskiilo in yar buu ka badan yahay waa lix boqol iyo shan iyo labaatan gram ayaa lagu leeyahay bixi lix boqol iyo maalin kaste haddaynu qaadano wey saacu inuu yahay laba kiilo iyo badh haddaynu qaadano saacu inuu saddex kiilo yahay wuu ka badanayaa saddex kiilo unbaad intan uqaybin doontaa saddex kiilo unbaad uqaybin doontaa afar waxa weeye toddoba boqol iyo konton gram waa hal kiilooyo wax yar dhiman ayaa maalin kasta lagaa rabaa haddaad hal kiilooba ka dhigto oo tiraa masaakiinta wax ugu dar axsan weeye saaca maka anigu gacantaydaan ku miisayoo beriiska marka la eego saddex kiilo buu halka saacii noqday zakaatulfidrida waynaga bixino saaca raashinka soo ma bixino muxuu noqdaa saaca maxaynu bixinaa ilayn saaca iyo kiilo way kala duwan yihiin sidooda kiilo marka laynoogu sheegayo waa taqri waxbaa laynoo soo dhaweynayaa oo layni leeyahay dee saacii lama wada haysta hadda e kiilaa la helayahaye raashinkaa kiilaha ku bixiya kolka ka maka ramadaan dhexdii ahayd baan anigu ayaan gacantayda ku miisayo saddex kiilo oo dhammaystiran ayuu halka saac ayuu ahaa weligeedna culimada khilaaf baa ugu jiray qaar saddex kiilo ka saddex kiilo ka dhiga iyo qaar laba kiilo ka dhiga iyo qaar laba kiilo iyo afartan ka dhiga waxay ku kala duwan yihiin shayga lagu miisayo dhumucdiisa haddii maala aan idhaahdo lows haaan miiso lows iyo sankor ma isku qiyaas bu ayuu kiiluu noqonaya saacu noqonaya saacu haddaan idhaahdo lows iyo lowsku waa firi firi kale sii qabsanayso fakaag baa meesha imanaya sankortuna waa waxaa yaryare iswada saaran ee daqiiqda ah weeyi haddaan idhaahdo maalan sankor iyo waaan iyo raashinkeenan arabikida ah ma isku dhumucba ma kolka halkay kolley khilaafka uu ka imanaya waa halkaa shayadu ay ku kala duwan yihiin haddaba qofku ramadaan haduu afuro oo maxaa lagu yeelanaya afar baynu uqaybinay qalee fidyadaana bixi maalin kaste mudkaa bixi dadka noocbaa saasa waa ko laba qalo quraa lagugu leeyahe soo qalee uun oo qaluunbaa lagaa rabaa waa sax qaluunbaa lagugu yeelin fidyana laguguma leh saddex fidyaa lagugu leeyahe maalin kaste qof baad quudin soona laguguma le gebi ahaanba afar ramadaan baad afurtay ma aha qalana laguguma leh fidyana laguguma leh war waxbaba ha bixinina iska tag dadku afartaa ayay u qaybsamayaan hadday ramadaanta afuraan afarta maxaynu ka dhignay in qallo qura lagaa rabo oo ramadaantu inaad soo qalayso iyo in qalle iyo fidyo lagaa wada rabo maalin kaste qalee miskiinna quudi iyo in lagaa rabo maxay fidyo qura in lagaa rabo oo maalin kaste lagu leeyahay fidyuun baa la ogolyahay inaad bixiso iyo inaan waxbaba lagaa rabin majnuunka ka waran ramadaanta markuu afuro maxaa lo odhan qalana lagama rabo fidyana lagama rabo ma isagaa ahli ahliyaba u ah khitaabka iyo cibaadada mukalafba maahe waxaad ka warantaa qof xanuunsanaya oo oo ramadaantii ay ka tagtay inuu inuu qalleeyo markuu caafimaado maxaa laga rabaa ramadaan kalena ayna soo gaadhin qalunbaa laga rabaa qallo quraa laga rabaa nin xanuunsanayo oo da ama u xanuunsanayaaba waaba dhalin yar oo kelyaha xanuunayo waaa la yidhi ka bogsan maysid ama waa oday gaboobey ama islaan gabowday dee gabowna lagama bogsado ma soomi karaan maxaa laga rabaa kuwaana video maalin kasta miskiinunbaa la odhanayaa quudiya miskiin quudiyunbaa la odhan qof kastoo afura qof kale isagoo badbaadinaya waa gabadh uur leh oo ilmaheega u baqday ilmaheegay u baqday walow uurkaasi zinaba ha ahaado gabadhani uur bay leedo xaaraan bay ku uuraysatay ilmaha caloosha ugu jiraa loo baay de waa in la badbaadiye waa bashare qof isagu dembi buu leeyahay dembi male eg waxaa laakiin kasii naxdinta aadka iyo aadka ufoosha xun waxa weeye eg dadba intay xumo ku dhacaan ilmaha ilaahay ka abuuro haddana dila haddana dila waa la yaqaanaabo kartoonada wadooyinka la dhigo sawmadan arag subaxdii hore layskuma jiido dirawaliintu way ka leexdaan iyagoon garanaynin kartoonka wax ku jira waxay ku odhanayaan war nafan dilne intuu noqon lahaa kartoon waddo yaalla dirawalintu ma jiidhaan waa la iska ilaaliya waa halis kolkaa runtii dembigii ay ku dhaceen waxa kaga xun oo ka weyn intuu doono nafta ay dilayaan waa halis haddaba gabadhu haddii ilmaheega caloosha ugu jira ay u baqdo walow ilmahaasi xalaal bayuuna ahaanin baynu nidhi oo ay afurto wax laga rabaa qalihii iyo iyo fideo haddii ilmaheegu ilmo xalaala uu yaho ilmaha ay u baqdo maxaa laga rabaa sidoo kale video adigoo dooxan hargeysa dul taagan oo ramadaan ah ayuu dooxa nin dooxiba ayaa ayaa qaaday ilmo ama nin buuba qaaday ama gabadh buuba qaadayba waad isku tuurto waxaad ogtahay biyahaasi afkiiyo sankaba inay kaa gelayaan dabaashana xariif baad ku tahay waad soo badbaadisay markaa dee qalaynaysa maalintaa maxaa lagaa rabaa ilan adiganoo biyihii meel kasta way kaa galeene maxaa lagaa rabaa qale iyo video wa aqsaamu lifaari afurka qaybihiisu arbacatu waa afar aydan sidoo kale afar baynu afurkii u qaybinaynaa awaluhaa ka koobaad maa mid weeye yelzamu uu waajibayo fiihi dhexdiisa alqadaau qale iyo walfidyatu fidyo waanad qallayni fidyona waad bixin wa huwa kaasi inaani waa laba laba ayaa loo qaybinaya qaybta fidyada iyo qalaha laga wada rabo alifaaru waa afur alwalu ka koobaad aliftaaru waa afur likhowfin cabsi loo afuro calaa gayrihi qofku kayrkii uu baqay haddaad kayrkaa u baqdo ood sidaa darteed u afurto waxaa lagaa rabaa qale iyo waxaa lagaa rabaa fidyo fidyaduna maalin kaste waxa weye wax kiilo ka yarba aad miskiinka siinaysaa haddaba suuraddaa waxaa soo gelaya hooyada xaamilada ah waxaa lagu suureeyaa hadday baqdo inay nafteedoo qura u baqdo iyo inay ilmaha oo qura u baqdo iyo inay nafteeda iyo ilmaha u wada baqdo waa imise suuro saddex suuro weey hooyada murdica murdica ah ee nuujinaysa ilmaha walow ilmaha ay nuujinaysa lacagba ha ku qaadatee walow ixsaanba ha ka ahaado ilmaheegiiba ma aha hooyadani ilma ayna dhalin bay naaska siisaa oo say suurtagal ku tahay waa laba dumar oo jaara ayaa wada fooshay dhakhtarkay ku wada umuleen markay wada umuleen ayaa midna ilmihii ka dhintay midna iyadaaba dhimatay yaa isku soo hadhay markaa laba aan islahayn baa isku soo hadhay sow ma aha labadaa dumarka ee wada fooshay dhakhtarka ku wada umulay ee jaarka ah midna ilmihiibaa ka dhintay oo iyadiibaa nool midna iyadiibaaba dhimato baa hadhay dee inantaa haddaba noole ilmaheegii ka dhintay ayaa tidhi war heblaaya saaxiibaday bay ahayde ilmaheega anaa nuujinaye ii keena ilmaheegii baa loo keeno way jaksiisa ixsaan waxba kuma qaadato ama waxbay ku qaadataaba haddaba hadday nafteeda u baqdo ama ilmaha ay u baqdo ama labadoodaba ay u wada baqdo saddexda suuraba way dhici karaan ta nuujinaysaana saddexdaa suura ka soo bixi inay nafteeda u baqdo inay ilmaha u baqdo in maxaan ku dhaha labadooduba ay isku wada u wada baqaan waa lix lixdaa suuro laba jeer baa fidyo iyo laga rabaa qale hadday ilmaha oo qura u baqdo waa alifdaar lilgayr khawfan lilgayr ilmahoo qura markay u baqdo ilmuhu ama uurka ha ku jiro ama ilmo nuugaya ha ahaado waxaa laga rabaa inay soo qallayso maalintaa fidyana ay bixiso kaa ayaa laga rabaa mas'aladana madhabka ayaa dhinacaa qaatay eh waa mas'alo khilaafiya oo culimmada qaarkood ay u haystaan in qalle qura laga rabo culimada qaarkoodna ay u haystaan xataa fidyo qura inay bixin karto laakiin axwadka ayaa la qaatay oo baraa'adu halkay kuugu jirto haddii lagu idhaa qalaa lagaa rabaa ood fidyo ku darto maxaa kaa xumaaday raashinka aad bixisay soonkaagii mashquul buu ku leeyahay marka horeba dee raashin inaad masaakiinta siisaa waa gunaag bay ku tahay halla wax kaa xumaaday ma jiro haddii maala axwadkaagu wuxuu kuugu jiraa qaleena masaakiintana quudi kaasi waa ko ka labaadna waa qof ramadaan ramadaantan intay wax ka tegeen aan qallaynin isagoo awoodi karaya oo ramadaan kale ay u soo gashay kol hadday ramadaan kale usoo gasho ramadaantii hore markuu qallaynayo waxaa laga rabaa qalle iyo miskiinkaa inuu quudiyo hadday ramadaanadu soo takaruraanna fidyadii way takaruraysaa wa aqsaamu lifaari afurka qaybihiisu arbacatun waa afar aydan sidoo kale awaluhaa ka koobaad maa yelzamu waa miduu waajibayo fiihi dhexdiisa alqadaau qale iyo wlfidyatu fidyo wa huwa kaasi inaani waa laba alawalu ka koobaad aliftaaru waa afur likhawfin cabsi loo afuro calaa gayrihi gayrkii uu u cabsoodo wa haani ka labaadna aliftaaru waa afur maca taakhiiri qadaa'in qallaha dibdhigiisa miciisa la afuro maca imkaanihi kiyuu suuroobayo ayaa dib loo dhigay xataa ya'tiya ilaayuu yimaad ramadaanun aakharu ramadaan kale ilaayuu yimaad waaaniihaa ka labaad kaa qalle iyo ramadaan iyo waxa laga wada rabay fidyo waaaniihaa ka labaadna ee afurka ku waajibaya maa yalzamu waa miduu waajibayo fiihi dhexdiisa alqadaau qalle ayaa waajibaya duuna alfidyati fidyase ma waajibayso qalaa waajibi laakiin fidya ma waajibayso qallo qura ayaa la rabaa laakiin fidya meesha ma imanayso wa huwa kaasina yakuru wuu fara badan yahay ka muqman calayhi ka koomada la geliyey ee miyir doorsoomay oo kaleba weeyi kaa miyir doorsoomay oo ba weeyaan ama kii xanuunsanayoo kaleba weeyi oo ramadaantiibaa ka tagtay ramadaanta bilihii ka dambeeyeyba uu soo qallaynayaa fidya laga rabaa la odhan maayo waa musaafirba ka soo qaad wuu xanuunsanayaba ka soo qaad ramadaan kalena ma gaadhsiinin dee wahaaliuhaa ka saddexaad maa yalzamu waa miduu ku waajibayo fiihi dhexdiisa alfidyatu fidyo raashinuun baad bixin duuna alqadaa'i qallana laguguma leh wax qalla ah oo lagaa rabaa ma jiro wa huwa kaasi shaykun kabiirun waa odayga weyn ilaahay baa aayadda qur'aankaa ah ku yidhi وعلى الذيiنa يطيiqunah فidية يطيiquunahu maعa مaشhقة iبن cabaas baa le maنsuuq ma aha aayaddu odayga iyo islaanta weyn een soomi karayn bay ka hadlaysaa waxaa laga rabaa iyaga soon lagama rabo ilan hadday soomi karayaan markii horeba way soomi lahaayeen ramadaanta dhexdeeday soomi lahaayeen wa raabicuhaa ka ugu dambeeya waa qof ramadaantii alna lagama rabo laa ale lagama rabo laa qadaa alayhi walaa walaa fidyata alayhi fidyana lagama rabo laa walaa wahuwa lmajnuunu waa ka waalan alladii kaasoo lam yatacada aan ku xadgudbin bijunuunihi waalidiisa nin waalan oo waalidiisii aan ku xadgudbin qalana lagama rabo fidyana lagama rabo xanuunkaa ilaahay baa u keenay dee mukalafba ma ahaynoo waa marfuuculqalam weeye wa can ilmajnuuni xataa yufiqa ayuu rasuulku lahaa sala allahu alayhi faslun fasalkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa waxyaabaha dadka afursiiya ee waxyaabaha qofka aan afursiinin isagoo gudaha gaadhay shay cayn ah ood ku afuraysid ayaa fasalkan lagaga hadlayaa fasalkan gebigiisu waa mustane markaa ah, mustane arkaanta markaan soo lahayn tarku muftilin afar baynu u qaybinay muftirka wusuulu caynin ila ljawf baynu ayaa kamid ahayd min manfadin maftuux soo caynkaa ma ahayn haddaba yufطiru saaimahu suulu cayni ilى اjawf min manfadin maftuux qaaciidadaasi waa qaaciide caam ah qaaciidadaasaa laga istinoodaa waxyaabaha qaar toddoba shay baa laga istinooday oo intay gudahaaga gaadheen haddana soonku una kaa jabaynin waa toddoba qodob faslu aladii ka laa yufadiru aan afursiinaynin qofka sooman oo mimaa kii ka tirsan yasilu gaadhayey ila aljawfi caloosha gaadhayey sabcatu afraadin waa toddoba fardi toddoba shay baa intay calooshaada gaadhaan haddana aan ku afurinaynin toddobadaasi waa maxay kow maa yasilu waa mid gaadha ilaljawfi gudahaaga binisyaanin ilow ku gaadha adoo ilowsan baad wax iska cuntay waynu soo marnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo leh ilaahay ayaa quudiyey oo waraabiyey soonkiisana wuu iska dhamaystiranaya waxbana laguma le qofku hadduu naasi yahay waxba laguma le o ow jahlin jahli buu wax u cunay isagoo maca jahlina buu ayuu cunay jahligaasi waa inuu macduur yahay jahli macduur a ah waa inuu noqdo jahliga macduurka a ah waxaa lagu sawiraa inuu hadduun soo islaamay ama inuu ku koray meel ka fog culimada meel culimada ka fog oo culimo uu waxweydiiyaaba ayna joogin ayuu qofkani ku koray ama shaygan ku baxsaday ayaa ashaysidiisa dadka culimaduna inuu soonka jebiye ay fahmayaan candhuuftiisiibu intuu carabka ku qabtu saa usoo saaray ayuu dib u liqay waxay qabaan madhabku inuu soonku ka jabayo cadaygiisiibuu intuu afka geliyey uu soo saaray buu yaro nuugay uu yaro qoyanaa cadaygu cadaygii yaraayee qoyanaa ayuu afka geliyo isagaaba qooyeyba candhuuftiisa qoysayba laakiin wuu soo saaray kol haddii cadaygiisii ay candhuuftiisii qoysay uu soo saaray ama yuuna soo saarinbe uu haddana wixii ka baxay liqay hadda bulba la soconin hadduu bul socdo bulkaas ayaa jebinaya hadduuna bul soconin waxa weye shayga adiga macdantaada candhuftaadi waa macdantaadi adig kugu dhex jirtaa shaygaa ilaahay ku siiyey intay gudahaaga ku jirto ayaa hadday kugu tagto ayna waxba kaa jebinayn hadday kaa soo baxdo laakiin koob yar haddaad qaadatood candhuuftaada urursato dhareerkaagii unbaad urursatay waxoogaa kadibna waad cabteeyo waan ku oonbaxayaabaa tidhi dee soonkii wuu kaa buray kol haddii uu burayo dhareerka hadda markuu gudahaaga ku jirayna ma burinaynin haddaba cadayga markuu ku biiro shay laba shay baa isku biiray waa qoyaankaagiyo kii cadayga wax isku biiray baad meeshaa ku liqday markaa waa nin cunto cunay un candhuuftaadu hadday ku soo dhaafto ood ku celisana waa sida haddaad carabkaaga kusoo saartood carabkaaga dibadda soo dhigto iyadoo carabkaaga candhuuftii saaran ood carabkaagii dib iskugu celiso ood liqdo war candhuuftaa maxaad u tufi weyday way kaa soo baxday layne haddii xadhig yaran qaato ka waran ama dun ama maydhaxoon afka geliyo oo intaan afka geliyon dhareerkaygii ka buuxiyo halkaa dhigo mar dhowna aan iska yar muudmuudsado waxa weeye waa isku buraya madhabku siduu qabo alladii ka laa yufadiru an afursiinaynin oo mimaa kii ayasilu gaadhayay ila ljawfi gudaha sabcatu afraadin waa toddoba fardi kow maa yasilu waa mid gaadha ilaljawfi gudaha binisyaanin ilow ku gaadha adoo ilowsan waxaad cunto soonku kaa burin maayo ow jahlin jahli buu ku gaadhay waa laba ow ikraahin qasabba ayuu ku gaadhay waynagii soo marayna haddii lagu qasbo inaad iska dhargi waxna una kaa noqonayn waa saddex wa bijarayaani riiqin candhuufta dureersigeega ayuu ku gaadhay miceega isagoo ah waana bimaaka bayna asnaanihi ilkihiisa ku kala dhex jiray xalay markaad adsuxuuranaysay ayuu ilkaha cunto yari kaaga hadhadhay hadhaagii yaraayee cuntada ilkaha dhexdooda kaaga hadhadhay unbaa candhuuf adliqaysay ma raacay hunguriga guriga markuu sii carari unbaa tii wallahi wax adag baa halkaa maray ilan wuxuu ahaaba maxay candhuuftaadii wax la socdo cuntadii xalay hadhay waxba ku yeeli maayo kaasina de laakiin waa inaad keri weyda inaad soo tufto haddaad tufi karayso waa tufi haddaad tufi karayso ood ogaan u liqdo taasi waa baab kale inaad tufi karayso waa inaad tuftaa haddii marka aad candhuufta liqdee halka aad dareentay inuu candhuufta wax la socdaan maradan soo celin karan hadday tahay laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa ilaahay waxba inaguma kelifin mushkilad male taasi markaa haddaba miyaan qofka la odhanaynin habeenkii cadayo kol haddii laga baqayo in ilkahaaga iyo cunta ay ku hadhadho cuntadaasina khatar ay tahay habeenkii miyaan la odhanay nin cilkahaas takhliil sameeyo intaad findhicil yar qaadato sii findhicilo ma la odhanay ma waajibba ah. may qasab ma aha adiga waxaa lagaa rabaa markaad ogaato inuu ililigan wax kaaga jiro markaa inaad iska tufto haddaad tufi karayso haddaadan tufi karayninna laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha wa bijarayaani riiqin waa ka afraad candhuufta dureersigeega ayuu la dareeray bimaaka bayna asnaanihi ilkihiisa ku dhex jiray waqad cajaza wuxuuna kari waayey can majihi inuu tufo waa licudrihi wuu cudurtoobay ma soo tufi karayo oo meel wuxuu gaadhay una dibba usoo celin karaynin waa ka afraad waxba isagoo shay a jawfkaaga iyo gudahaaga gaadhay soonkii haddana kaama jabayo wamaaka weeyaan wasale gaadha ilaljawfi gudaha oo wakaana ahubaara dariiqin waddada dhaskeeda haddii meheradaadu meel dariiqa ay ku agtaal taal badanina ay marto dhaskaa kacayaa kolley ee afkiiyo sankaba uu kaa gelayaa oo waa la ogyaho sankaaga haddaad u fiirsato meel dhas badan adigoo jooga waxaad ka soo saaraysaa wax aad arkaysa inuu dhaskii yahay baad ka soo saaraysaa dadkan samboorka qaado de waa dadka meelaha wadooyinka ku ag ganacsada sow maaha ama waxyaabaha lamidka ah cuntada makshuufka ee suuqa la diidaya laba xikmadood baa loo diidaa qofka suuqa wax ku iibinaya cuntadiisa lama jeclaysta in laga iibsado waayo cuntadu kow ma daboola waa isha masaakiinta iyo siigada ku dhacaysa siigadaa gelaysa iyo dhaskaa gelaya iyo wa wax xaaraan la odhan maayo oo waa mamnuuc ma aha in laga qaataa laakiin waa laga haboon yahay inta aad heli karaysa cunto kuu daboolan inta aad heli karaysa raashin meel fiican kuugu jira dee kan inaad eegato maaha haddaba haddii qofku uu boodhkaasi sanka iyo afka ka galo soonkii waxba kama noqonayo culimadu waxay isku qabteen hadduu ka waran kas afka u kala qaado ka waran isagu hadduu kas afka u kala qaaday isagaaba boodhka afka u dhigtay afkau kala qaado kolley waxaa loogay gudihiisa inuu boodhgelayo inuu garanaya ama kasa u kala qaada bay yidhaahdeen ama kas yuuna u kala qaadine inuu isagu boodhka qabsado maaha hadduu qabsado uu cuno taasi waa baab kale isagu afku iska kala qaaday la odhan maayo kolkaas soonkii waxbuu kaa noqday ila way cudurtoogdo waa arin dhib ah haddii layna yidhaha dhammaantiin baalka yara afka ku wada xidha markaad wadooyinka socotiin siiga afka idinka gelaysa de waa khatar saxaabadana kama dhicin ummadeennii horena mayna samayn jirin waxba kuma yeelayo markaa wamaaka wasala gaadha ilaljawfi calooshaada gaadha soonka kaa burin maayo oo wa kaana dariiqin jidka siigadiisa iyo dhaskiisa ah dariiqa dhaskiisu hadduu gudahaaga gaadho waxba kuma yeelayo iska ilaalintiisa mashaqa ku jirta waxyaabaha mashaqaadaan diintu inama inama dee laynaguma kalafeeyo wamaa wasala ilayhi ka joofka gaadha ayaan isna burinaynin calooshaadii ayuu gaadhay wa kaana wuxuu ahaa karbalata daqiiqin daqiiqda ayuu ahaa iyo waxyaabahan makiinaduhu ay ridqaan waxa ka soo googoa ee ka duula ama wax la haadinayo ha ahaado ama daqiiq kale oo si kale loo wada ha noqote e haddaad mashiin gasho wax shiidaya kolley mashiinkaa wax shiidaya dhas iyo ceeryaanaa jirta gudihiisa sidaa u wareegaysa hadday taasi haddaba afka iyo sankaba kaa gasho waxba kaa burin mayso ilan iska ilaalinteedu way adag tahaye ow dubaaban diksi yarbaaba kaa galay daa'iran oo duulaya diksi yaroo duulayunbaa afka dalaq kaa yidhi ama sanka dalaq kaa yidhi diksigaasi hadduu afka dalaq kaa yidhaahdo ow naxwahu ama diksiga wax lamida sida xama xamastii oo kale iyo dhurdihii oo kale iyo shinidii oo kaliya hadday afka dalaqka a ay kugu baxsadaan haddana iska soo mataji meesha ma taal haddaad soo mata haddaad iska matajiso matagu adigu haddaad iska keento kaasa soonka gurinaya labada iska ilaali markaa halkaa ayuu inoogu dhammaaday kitaabkeennii wadaadkii uu qoray jaawigu intuu qoray moxamed nawowi jaawi intuu qorayna halkaa ayay inoogu dhamaatay kitaabteennan shuraaxda ee safiinaha sharaxday halkay ku daahiyeenna waa halkaa shuraaxdeenna waxaa laga yaabaa sharax dhammaystira inaynaan hayn baaba dhici karto oo inta dambe sii dhammaystira inta dambe wadaadka baacadda baa ku daray oo arkaanulislaamku si uu u dhammaystirmo ayuu is yidhi xaj baa ka dhimane xajkana inoo raaci xajkiibaa ka dhinaa xajkiina baacadda baa ku daray ila arkaanulislaamkii ayuu kitaabku kolkaa dhamaystirmayaa ku dhammaystirmayaa faslun fasalkaa aan ku celiyo aladii ka laa yufadiru aan afursiinaynin qofka oo mimaa yasiluka ka gaadhayaa ila aljawfi calooshiisa sabcatu afraadin waa toddoba sheeyi maa yasilu mid gaadha ila ljawfi joofka binisyaanin ilow ku gaadha ow jahlin ama jahli ku gaadha ow ikraahin ama qasab ku gaadha wa bijarayaani riiqin candhuufta dareersigeega ku gaadha oo bimaaka bayna asnaanihi bimaa ay la dareersato kiibay la dareersatay bayna asnaanihi ilkaha dhexdiisa ahaa waqad cajaza wuxuuna keri waayey can majihi tufidiisa licudrihi cudurdowga dartii eeg bimaadaa la dareersata ad odhan markaad marayso bima iska ilaaliya halkaa waa meel yar weyyayna idiin baxsanin bima ay la dareersato ayaad odhan bima bima kii ay la dareersato la dareersato waa inaad erigaa raacaysaa maa yasilu ayaana burinaynka gaadha ila aljawfi gudaha binisyaanin bisababi nisyaanin ilow dartii ku gaadha o jahlin jahli dartii ku gaadha ow ikraahin ikraah iyo qasab dartii ku gaadha wa bijarayaani riiqin candhuufta dareerkeega dartii ku gaadha bimaa ay la dareersato bimaa ay labadanba ee isku xiga bijarayaan iyo bimaa halkaad ku kala tacaluqiso waxay ku xidhan tahay luqadaadu say tahay kolba bimaa ay la dareersato jarayaankiibu ku xidhmaya bayna asnaanihi ilkihiisa udhexeeyey bimaakii bayna asnaanihi ahaaday bay la dareersatay waqad cajaza wuuna keri waayey can majhi inuu soo tufo licudrihi cudurdow dartiibuu u iyo wamaa kii baana burinayn wasala gaadhay ilaljawfi caloosha oo wa kaana ahaa hubaara dariiqin wadada dhaskeega iyo wamaaka wasala gaadhay ilayhi jawfka oo wa aha ahaa karbalata daqiiqin daqiiqda waxyaabaha ka soo gogo'aya ow dibaaban ama diksi daa'iran duulaya ah ow naxwahu ama waxa lamidka ah wallaahu ilaahaybaa aclamu u cilmi leh bisawaabi sida saxda ah ilaahaybaa sida saxda ee sawaabka ah og laakiin anigu sidaasaan kuu soo qoray ardayow nas'alu llaaha ilaahay waxaanu su'aalanaynaa allaha alkariima sharafta leh ee bixiyo shayga adigoon codsanin bijaahi nebiyihi nebigiisa jaahiisa waxaanu ku weydiisanaynaa nebigii alwasiimi dhalaalayey an yukhrijanii inuu iga saaro min adunyaa adduunyada musliman anigoo muslima sheekhu halkan allabari buu bilaabay wuxuu idhi nas'alu llaaha ilaahay baan su'aalanaynaa buu yidhi allaha alkariima kariimka ah ee shayga ku siiya adoon codsan shaygiibuu ku siinaya adigoon codsaninba bijaahi nebiyihi nebigiisa jaahiisa ayaanan ku baryayaa buu sheeku yidhi kelmaddaa bijaahi nebiyihi waynu ognahay oo waa mas'alo culimada in badan oo kamidhi ay diideen ayna u arkeen inayna ahayn ilaahay in lagu baryo subxaanahu wa tacaala waxaynu ognahay marka tawasulka laga hadlayo amalka saalixa ah wax mushkilada uu leeyahay ma jirto axyaadana sidoo kale dee xadiidkii cumar baaban ka garanaynaayo wax mushkilada uu leeyahay ma jirto waxa aan labadaa ahayn culimo badani waxay qaateen inaan la ogolayn khalad iyo gefna ay tahay haddaba kol haddaad ilaahay baryaysid maxaa ku gelinaya mas'ale khilaafiya oo lagu leeyahay waa khata ama waa gef maxaa ku gelinaya si toosa ah? waxaan laysku haysanin baad ilaahay ku baryi kartaaba nas'alu llaaha ilaahay ayaanu su'aalanaynaa allaha alkariima sharafta leh bijaahi nebiyihi nebigiisa jaahiisa ayaan ku weydiisanaynaa nebigii alwasiimi quruxda badnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa cadaan iyo casaan laysku daray aadna wuu u qurxoonaa an yukhrijanii inuu ilaahay iga saaro ayaan weydiisanaya min addunyaa adduunka musliman anigoo muslima ilaahay baan weydiisanaya anoo muslima inaan adduunka ka tago inaguna taa ayaan ilaahay weydiisanaynaa wa waalidaya labadayda waalid iyagoo muslima iyaguna inay adduunka ka tagaan baan ilahay ka baryaya haddii waalidaya la shado waa labadiisii waalidoo sheekhan eh, sheekhan jaawigaa ah, labadiisii waalid baa nool ayay ka dhigan tahay haddii wawaalidaya aan la odhan oo wawaalidii qura la yidhaahdana waalid buu noqonayaa laakiin isaga laftiisa waxaad ku macnayn kartaa labadii uun wawaalidii iyo waalidadaydii waayo waa mufradun mudaafun limacrifatin yufiid اcumuum wa axibaa'i iyo inta aan jecelahay iyo wamanka ilaya aniga intama iisoo aad nasab sheegta cid kastoo igu soo igu soo nasab sheegata ilaahay dunida ha ka saara iyagoo muslimiina wa an yakfira lii inuu iga dhaafo aniga inuu iga dhaafo walahum iyagana inuu ka dhaafo muqxamaatin dembiyada kuwa waaweyn iyo walamaman kuwa yaryar sheekhu aadaabtii ducadu ilaaliyey oo markaad ilaahay beryeysid waa ibda binafsika uma biman tacuul buu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam naftaada ka bilow haddana cidaad biilinaysid macneheegu waxa weeye sidii nafaqadaba sidaa ay u ahayd ibda binafsika uma biman tacuul ayaa ducadiina adu aad iska bilaabaysaa sida nebiyada aynu in badan ka barannay rabbi kfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mumina walilmuminiina wlmuminaat wa an yakfira lii inuu ii dhaafo aniga iyo walahum muqxamaatin dunuubta waaweyn iyo walamaman kuwa yaryar wa sala allaahu allaha ku saliyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxamedin muxamed ahaa muxamed ibni cabdilaahi ahaa ibni cabdimualib ahaa ibni haashimin ee ina haashim ahaa ibni cabdimanaaf ee ina cabdimanaaf ahaa rasuulilaahi rasuulkii ilaahay ilaa kaafati alkhalqi khalqiga oo dhan loo soo diray ahaa rasuulkeenna sala allahu alayhi wasalam risaaladaysu caam bay ahayd oo ummaddo dhan baa loo soo diray ilaa kaafati اkhalqi rasuulilmalaaximi malaaximta iyo dagaalada rasuulkoogii ahaa xabiibillaahi ilaahay xaggiisa xabiibka ka ahaayee laga jeclaa alfaatixi faatixa ahaayee furayey alkhaatimi khaatimka ahaayee gebagabaynayey wa aalihi iyo rasuulka aalkiisii wa saxbihi iyo rasuulka asxaabtiisii ajmaciina dhammaantood ajmaciina waxaad fahamtay inuuna shiico inuuna ahayn baad fahamtay iyo rawaafidadii ajmaciin ila saxaabaday kala saarsaaraane ajmaciina saxaabada dhammaantood walxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay allaha rabi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ah ayaa mahad iskale insha allahu tacaala cashirkeeniina halkaa ayuu inoogu dhammaaday oo inoogu gebagabooday waynu ku sii daraynaa wadaadka baacadab intuu inoogu daray walow sharaxba yaynaan uhaynine laakiin waynu iskaga daraynaayo laba cashir bay inoo noqon doontaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam